رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin wausalii wausalimu calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi waasxaabihi waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi iddiin weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkeenii towxiidka oo waxaan ku dhex jirnay kitaabkii fatxulmajiidka waxaan qaadanaynaa baab lagu magacaabo baabu laa yus'alu biwajhi illaahi ila aljanna baabkani wuxuu baab u yahay ilaahay wejigiisa inaan lagu weydiisanin ilaa janno maahane bacdamaa ilaahay wejigiisa wax weyn oo cadiimoo sharaf leh uu yahay waa in wax weyn lagu weydiistaa ilaahay wejigaaga waxaan kugu weydiistay naag inaan arooso waa wax iska barsiid ah ilaahay wejigiis maxaa ogeyne ilaahay wejigiisa waxaan ku weydiistay waxoogaa adduuna inaad yeelato hanti inaad hesho waxyaabo oo kale ah inkastoo ay bannaan tahay haddana shayga cadiimka ah wax cadiim baa lagu weydiistaa waxa weyn wax weyn baa lagu weydiistaa baabun wuxuu u yahay laa yus'alu lagu su'aalan maayo biwajhi illaahi ilaahay wejigiisa ila aljannata ila aljannatu janno mooyaane janno maahanayaan wax kale lagu weydiisan waayo macnaheeda oo janno ayaa wax weyn ahay wejiga ilaahay bacdamaa wax weyn uu yahay jannaha lagu weydiisto can jaabirin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu dhahay sala allahu calayhi wasalama laa yus'alu lagu weydiisan maayo laguma weydiista biwajhi illaahi ilaahay wejigiisa ila aljannata janna mooyaane rawaahu abuu daawuud baa xadiidkaa wariyey sidaa darteed waxaa loo baahan yahay qofku inuu yeesho raqbo aad iyo aad u weyn meelo gaagaaban inuu ku meeraysta ma ahee waa inuu meel weyn hankiisu ahaado ee markaa uu hagsado baabu maa jaa'a wixii ku yimid ayuu baab u yahay fi low baabu maa jaaa wixii ku yimid baabkiisii waaye fi low fi low low kelimada la yidhaahdo nahyiga aad iyo aad u adag markii musiibo dhacdo wax si aad rabtay haddaysan u dhicin waa inaad ilaahay u shukriso subxaanahu wa tacaala qadar allah wamaa shaaa facala waxaa rabtay waa ku seegay meel aad u socotay oo aad islahayd saa yeel yaa dhinac kale aaday dhibaataad la kulantay low ha layska daayo low waynoo imaan doontaa waa camal shaytaan low aan jidkaan mari lahaa dhibkaan iguma dhaceen saakii xaggan gaariga warsiiyey kadibna waan ka soo leexiyey low aan meesheedii kusii wadi lahaa shilkaan ma geli lahayn baabu maa jaaa fi low low wixii ku yimid baabkeedii waay waa nahyi aad aad u adag iyo wa qowlu ullaahi tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi yaquuluuna waxay odhanayaan waa munaafiqiinta iyo low kaana lana low fiiri low haddii kaana lana uu noogu sugnaan lahaa min alamri amarkii maamulka shay un maa qutilnaa haahunaa meeshana lakuma dili lahayn waa markii dagaalkii uxud markii dagaalkii uxud ee muslimiintu waxoogaa hidaamada ama jabka yar soo gaaray munaafiqiintu way ka faa'iidaysteen waayo munaafiqiinta ra'yigii hore waxay qabeenba inaan la bixin inaan la bixin waay rasuulku uu la tashtay see yeelnaa buu yidhi ciidan baa yimide rasuulku wuxuu jeclaa in madiine la joogo oo madiine lagu difaaco magaalada in la difaacon ciidanka loo bixin mushrikiinta raggii dhallinyarada ahaa ee dagaalkii beder dhaafay oo ciil qabay oo lahaa mar uun maa dagaal dhaco maya dheen rasuulka allo fulayaal ma nihin fulay baa tihin yaa nala waa u baxaynaa munaafiqiinta waxay qabeen ra'yigii nebiga oo kale fulaynimadu ha ka ahaatee waxay qabeen in la joogo laakiin markii rasuulku ra'yigii uu fiiriyey gurigiisuu galay dharkii camburbireedkuu soo labistay wuu soo baxay saxaabiga ka qoomameeyeen waxay dhahen rasuulka allow haddii aan ku dedejinay oo waxaadan raali ka ahayn aan kugu qasabnay iska joog annaguna waa joogaynaa mayuu dhahay nebi hadduu mar dharka xarbada labisto inuu dhigo uma bannaana waatii jabku dhacay wayaquuluuna maxay dhaheen low kaana lanaa min almri shay-un maa qutilnaa haahunaa amarka haddii wax ku lahaan lahayn oo taladeenna la maqli lahaa meeshana lakuma laayeen maanta meeshaan mana laku dili lahayn saasay markaa yidhaahdeen iyo wa qowluhu ilaahay qowlkiisa uu yidhi alladiina kubi qaaluu dhahay liikhwaanihim walaalahood waqacaduu fadhiistay ayaguna low ataacuuna haddayna adeeci lahaayeen maa qutiluu lama dileen lama dili lahayn haddayna adeeci lahaayeen maxaa dhacay marka waxaa dhacay markii la baxay oo nebiga sal alla alay waslam ilaah uu soo dejiyey waid kadowta min ahlika tubawiniina maqaacida lilqitaal wallaahu sadex boqoleh wuu la soo laabtay laba qabiil oo qabiilooyinka muslimiinta ka mida ah waxay damceen iyaguna inay soo laabtaan oo waxay dheen badnaanteenii waa yaraanay ilaa ilaaha yidhi id hama daa'ifataani minkum an tafshala wallaahu waliyuhumaa wa cala allaahi falyatawakkal ilmu'minuun laba qolo oo idinka idinka mida waxay damceen an tafshala inay fulayoobaanay laabtaan laakiin ilaahay yaa la jiray oo micigooda ahaa markaasaa qoladan kale waxay dhaheen haddii walaalahood waxaa loola jeedaa kuwii kale meesha lagu dilay aladiina qaaluu liikhwaanihim kuwii walaalahood u dhahay waqacaduu ayaguna fadhiisteen dagaalkii aadin low ataacuunaa laydaasaa mamnuuca haddayna ateeci lahaayeen ma qutiluu lama dillaha qul fadr-uu can anfusikum almowta in kuntum saadiqiin naftiina geeri ka celiya aldha haddaad run sheegaysiin naftiina bal geeri ka celiya bal haddaad tihiin kuwa markaa run sheegaaya aladiina qaaluu liikhwaanihim waqacaduu iiku way fadhiisteen dagaalkii ma aadin low ataacuunaa maa qutiluu lama dili lahayn waa kuwii aan soo laaban bay ula jeedaan qul fadra'uu can anfusikum lmowta in kuntum saadiqiin buu ilaah yidhi bal naftiina meydka celiya bal hadaa run sheegaysiin ma dhimanaysin yaa idinka xaqiiqdii haa taasna baab ayuu markaa u yahay fi saxiix waxaa ku sugnaa can abi hurayrata ana rasuula allahi sal calayhi wasalama qaal wuxuu dhaha nebiga ixris ku dadaal calaa maa yanfacuka wixii wax ku anfacaya wixii wax kuu taraaya ku dadaal wastacin billaahi ilaahayna u kaalmayso walaa tacjazin hana caajizin walaa tacjazin macnaha ixris calaa maa yanfacuka wastacin billaah walaa tacjaz ama walaa jazin ha caajizin weligaa dadaal arrin xataa hadday kugu adkaata ha joojinin wad intaad dadaali karto ku shaqeey intaad heli karto warqadda soo saar intaad soo saari karto weliga ha caajizin adoo dadaalaya waxbaa kaa hor imaan kara wixii waad weyn kartaa dhib baa kugu dhici karaa falaa taqul ha dhihin low facaltu haddaan samayn lahaa kada saas kaana kada wa kada saa iyo saasay noqon lahayd haddaan iska horumarin lahaa haddaan inta ka bixi lahaa haddaan hebel la hadli lahaa haddii kan iisaa saa yeeli lahaa khalaas way dhammaatay saliiddii baad daboolka ka furtay suugadii baad ku dalacday soo maha in yaraad ka shubtay digsiga basashii xawaajigii toontii alaabtii oo ku tuurtay maxaa soo haray saliiddii afran baad ka tagtay kaagii yaraa oo gurguuranayaa yimid saasuu caaga jug u siiye wadaad sayidi waa daadatay maxaa lagaa rabaa alxamdu lilah qadar allahu maa shaa facal soo maaha haddaad meesha la istaagto low a xeri lahaa alla haddaan furka ku xeri lahaa haddaan canuga lugta ka celi lahaa haddaan qolka banaanka geyi lahaa lowda la diidaya taas waay marka taa waayo midda la diidaya falaa taqul ha hadhihin wixii wayba dhaceen soo ma aha low haddii annii anigu facaltu aan samayn lahaa falaa taqul low facaltu haddaan fali lahaa kadaa saa haddaan samayn lahaa aan furka ku xiri lahaa caaga lakaana kada wa kada saa saasay ahaan lahayd say ahaan lahayd ma adaa og ilaah saa ka dhigay subxaana wa tacaala ilaahay yaa qadaree walaakin qul dheh qadara allah ilahay baa qadaray waxaan inay daataan ilaahay baa qadaray qadar allah wamaa shaaa facala ilah wuxuu doona wuu samayn fa ina low kelimada low la yidhaahda ma ogtihiin taftax waxay furtaa camala shayaan shayaan camalkiisa shaydaan camalkiisa ayay furaysaa shaydaan camalkiisa bilow ayay u tahay qofku mar allaala markii gacan gacanqaniinid iyo low uu bilaabo maxaa ku xiga sixiroole u tag inuu ilaahay ka furto inuu ilaahay aamini waayo inuu ilaahay tala saaran waayo maa asaaba min musiibatin fi lardi walaa fii anfusikum ilaa fii kitaabin min qabli an nabra'aha dhibkii idinku dhaca horaa loo abuuray saa ilaah muxuu likay laa ta'saw calaa maa faatakum wixii ku dhaafo teligiisan haka murgoonin waxaa isugu dhibaysaa wixii ku yimaadana ha boodboodin waa kuu qornaa inaad heshide maba ku dhaafi lahayn wixii kugu dhacana maba ku gafi lahayn saa darteed baa ilaahay sidaa u yeelay subxaanah wa tacaala low ha dhihina waayo kelimada low la yidhaahdo camalka shaytaankay furaysaa baabu nahyi reebid layska reebay ayuu baab ooyay can sabbi riix dabayshoo la caayo dabaysha ha caynin mararka gobolkiiba dabeyl waa kacaysa maraday korkaaga qaadaysaa jidhkaagay ku dhegaysaa astaantaadii dumarnimay bannaanka u soo bixinaysaa dhegahii eh, indhahii waxay kaaga shubaysaa qas iyo iyo ciid dabayshaanaa nacnay oo saan aho dabayshaan xuno sa ha dhihin baabu nahyi can sabi riix dabaysha caayitaankeeda la caayo inay mamnuuc tahay lama ogola can ubay bni kacbin ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yihi nebiga laa tasubu ariixa dabayshaha caynina fain ra'aytum haddaad aragtaan maa takrahuuna waxaad karahsataan oo dabayshii idin dhibto faquuluu dhaha allaahuma ilaahayow ina anagu nas'alaka waxaan ku weydiisanaynaa min khayri haadihi riix dabeeshaan khayrkeeda wa khayri maa fiiha iyo khayrka ku dhex jira wa khayri maa umirat bihi khayrkii lasoo amray wanacuudu bika waxaan kaa magangelaynaa min shari haadihi riix dabeeshaan sharteeda wa shari maa fiiha sharta ku dhex jirta iyo wa shari maa umirat bihi wixii lasoo amray sharteeda saxiixu tirmidi saxiixu tirmidi xadiidku wuxuu tilmaamayaa in loo baahan yahay inaan dareysha la caynin sharteedana ilaahay ka magangal khayrkeedana ilaahay weydiisa subxaana wa tacaala shar bay noqotaa mararka gobol ka mid a cadaab bay noqotaa dabeel hadday kacdo nebigu ma fadhiisan jirin sala alla calih wasalam wuxuu ka baqi jiray inay cadaab noqoto roob keliya ma noqonaayo ummad dhan baa lagu halaagay buu yidhi dabayl falamaa ra'awhu caaridan mustaqbila awdiyatihim qaaluu hada caaridun mumdirunaa bal huwa ma stacjaltum bihi riixun fiiha cadaabun aliim allahu akbar waa dabayl cadaab ku dhex sugan ilaahay oo noo soo daabay dheen noo soo daa way isugu tageen waa cadaab ma oga reer caad maxaa lagu halaagay faamaa caadun fa uhlikuu biriixin sarsarin caatiya waa dabeel dhabanaysa oo qabow badan ama kulayl badan haddana madax adag istaag aan yeelaynin biriixin sarsarin caatiya sakharahaa calayhim sabca layaalin wa amaaniyata ayaamin xusuuman sabca layaal waa toddoba habeen amaaniyata ayaam waa sideed maalmood oo xiriir ohon kala go' lahayn yay ku wareegaysa walaalayaal taasaa nebiga keentay inay indhihiisu isbedelaan mar guriga uu galo mar uu ka soo baxo wallaahi ma fadhiisan jirin ilaa ama ay da'do amase ay ka dhaqaaqda meesha allaahuma sayidnaa naafican buu dhihi jiray ilaahu riix nooga dhig oo ilaahayo naxariis nooga dhigo cadaab hanooga dhigin ayuu dhihi jiray saa darteed baa xadiisku wuxuu tilmaamayaa dabaysha noocaas ah inaan la caynin laa tasubuuha caayina alriixa dabaysha fa idaa ra'aytum haddaad aragtaan maa takrahuuna waxaad karahsataan waa markay kacdo ay dhabato ee dadku dharka ka tuurtuurto oo dadkii oo dhan ay baabi'iso oo lameeyaalka gobol ka mida kor ay u qaado wax kale ha dhihina oo aan ahayn allaahuma ilaahayow innaa nas'aluka waxaan ku weydiisanaynaa min khayri haadihi ariix dabayshan kayrkeeda wa khayri maa fiiha iyo khayrka ku dhex jira iyo wa khayri maa umirat bihi wixii lasoo amray khayrkeeda wanacuudu bika waxaan kaa magangelaynaa min shari haadihi ariix dabeeshanetana sharteeda wa shari maa fiiha sharta ku dhex sugan iyo wa maa umirat bihi wixii lasoo amray sharteeda ama cadaab ah ama inay dad halaagta ah allow adaan kaa magan galnay saxaxu tirmidi xadiidka saxiix yeelay idan dabeeshayaa lacayn khayrna way wadaa sharna way wadaa sharteedana ilaahay ka magangala buu leeyahay nebiga khayrkeedana ilaahay weydiista subxaanahu watacaala tacaala bacdamaa saas ay tahay waxaa loo baahan yahay inaan kaleska jirno oon sida naloo amray aan wax u fulino wax in layska caayo ma wanaagsana wax in laga aamin noqdana ma wanaagsana cadaab kalena waa laga cabsadaa ilaah naxariistiisana waa la rajeeyaa baabu qowli illahi tacaala yadunuuna biاllahi hayra alxaqi dana aljaahiliya ilaaha sarreeye qowlkiisa ayuu baab u yahay ee ilaahay uu yidhi yadunnuuna waxay malaynayaan billaahi ilaahay bay hayra alxaqi waxaan xaq ahayn bay u malaynayaan subxaanahu wa tacaala yadunnuuna waxay u malaynayaan billaahi ilaahay hayra alxaqi waxaan xaq ahayn waa danna aljaahiliyati jaahiligii melihiisoo kale ay jaahiligu maleeyaan yaquuluuna waxay odhanayaan hal lanaa manoo sugan yahay manoo sugnaaday oo ma ku leenahay min alamri amarka iyo maamulka min shay wax shay ah oo aan ku leenahay maamulka ma jiraa quldheh ina alamra kullahu lilah amarka oo dhan dhammaan ilaah buu u sugnaaday subxaana wa tacaala wax amar oo maamul aan leedihiin ma laha kulli ilaahay baa iskale qol dheh ina alamra amarku kullahu dhammaantii lilaahi <clears throat> ilaahay ayuu u sugnaaday yukhfuuna way qarinayaan fii anfusihim nafafyaalkooda maa laa yubduuna laka waxaysan adig kuu muujinaynin waxaysan adiga kuu muujinin oo aysan kuu caddaynaynin yay naftooda ku qarinayaan maa laa yubduuna laka yaquuluuna waxay odhanayaan low kaana lanaa hadduu noo ahaan lahaa low uu noogu sugnaan lahaa min alamri amarka xaggiisa shay-un maa qutilnaa haahunaa meeshanana kuma dili lahayn uxudnaba kuma layn lahayn bay markaa leeyihiin maa qutilnaa haahunaa qul dheh low kuntum xataa haddaad ahaan lahaydeen fii buyuutikum guryihiina asoo dagaalkii dhacaaya oo guryihiinna aad joogi lahaydeen labarasa aladiina kuwii way soo muuqan lahaayeen way ka soo bixi lahaayeen guryaha oo goobta dagaalkay imaan lahaayeen alladiina kuwii kutiba lagu qoray calayhim korkooda lagu qoray alqatlu dilka ilaa madaajicihim makaanu jiifkii iyo meeshay ku dhiman lahaayeen oo lagu dili lahaa ayay imaan lahaayeen <clears throat> ilaa madaajicihim waliyabtaliya allaahu saa wuxuu u yeelay ilaahay inuu imtixaamo maa fii suduurikum wax laabihiina ku jira waliyumaxisa inuu caddeeyo maa fii quluubikum waxa quluubtiina ahaaday wallaahu caliimun bidaati suduur ilaahayna alla ku cilmi badan buu ahaaday waxa laabaha ku jira iyo wa qowluhu ilaahay qowlkiisa ayuu baab u yahay addaanniina kuwii maleeyey billaahi ilaahay danna sawi mana xun u maleeyey calayhim korkooday ahaatay daa'iratu sawi musiibada xun ee wareegta korkooda ha ahaato ama way ahaatay dheh calayhim korkooda waxaa ah daa'iratu sawi musiibada xun wareeggeeda waqadiba allaahu ilaahayna wuu u carooday calayhim korkooda walacanahum waa uu lacnaday wa acadda lahum wuxuu u diyaariyey jahannama wa saa'ad waxaa xumaaday masiiran masiir meel la ahaada jahannama u xun qaala ibnuulqayim wuxuu yidhi fi alaayati aluulaa aayadda koowaad wuxuu ka yidhi fasira waa lagu fasiray haada adannu manaha biannahu in ilaahay subxaanahu nasahnaaye laa yansuruhu uusan u gargaaraynin rasuulahu rasuulkiisa aayadda koowaad taasaa lagu fasiray yadunnuuna billaahi gayra alxaqi danna aljaahiliya inuusan ilaahay nebigiisa u gargaaraynin wa anna amrahu <clears throat> amarkiisana xillu inuu tirtirmaayo amarka nebigana inuu baabi'i doono wafusira waxaa kaloo lagu fasiray bianna maa asaabahu wixii qasiibana lam yakun inuusan ahayn biqadari illaahi qofka waxa ku dhaca qadar allah inuusan ahayn bay ayay u maleeyaan iyo wa xikmatihi xikmadiisa fa fusira waxaa kaloo lagu fasiray biinkaari alxikmati xikmada inkiritaankeeda wa inkaari alqadara iyo qadarka inkiritaankiisa wa inkaari iyo inkiritaan inay markaa inkirayaan an yutima inuu dhammaystirmaayo amra rasuulihi rasuulka amarkiisa inay inkirayaan amarka rasuulka inuu taam noqonayo wa an yudhirahu llaahu iyo inuu ilaahay u gargaarayo inkiritaanay inkirayaan cala addiini kullihi diinta dhammaanteed taana waa lagu fasiraa wa haadaa midkaan huwa dannu sawi waa malihii xumaa alladii kaasoo danna almunaafiquuna munaafiqiintu ay maleeyeen iyo walmushrikuuna mushrikiintiiba inuusan nebigan ilaahay nebigiisa u gargaaraynin in diintan ay kor noqonaynin in amarka nebiga uu baabi'i doono iyo wixii markaa la mid ah oo dhan saas waayo danniga iyo malaha wahaadaa huwa dan kaasi malihii waaye alsawi ee xumaa alladii kaasoo danna almunaafiquuna munaafiqiintu ay u maleeyeen iyo wlmushrikuuna mushrikiintiiba fii suurati lfatxi suuratu lfatxi aayadda ku jirta wainamaa kaana wuxuu ahaaday haadaa midkani danna sawi mala xun buu noqday liannahu maxaa yeelay dannu gayri maa yaliiqu bihi subxaanahu dannun mala waaye hayri maa yaliiqu wax u cuntanta aan ahayn bihi danniga subxaanahu ilaa subxaanah wa danniga inuu danni xun yahay waayo liannahu dannun waa danni hayri maa shay hayrkii ah yuliiqu bihi u cuntamaysa subxaanahu ilaahay wamaa yaliiqu bixikmatihi iyo wa xamdihi iyo wa wacdihi asaabiq waa waxaan daayiq u ahayn oon u cuntamaynin xikmadiisa bixikmatihi iyo wa xamdihi mahdintiisa iyo wa wacdihi saadiq balantiisii runta ahayd waxaasoo dhan uma qalanto wax u cuntama ma aha idan waa danni xun faman danna qofkii u maleeya an yudiila albaatil baatilku inuu jiraayo uuna ka kor noqonaya cala alxaqi xaqa idaalatan kor noqosho mustaqiratan sugan yadmaxinu macaha alxaqu uuna ku tirtirayo eedanniga amase baatilka macaha micigiisa alxaqu xaqa inuu ku tirtirayo qofkii maleeya ow amase ankara inkira oo diida an yakuuna inuu ahaado maa jaraa waxa dhacaya biqadaa'ihi ilaahay qadihiisii xukunkiisa iyo wa qadarihi qadarkiisa ow amase ankara qofkii inkira an yakuuna qadaruhu qadarkiisu inuu ahaanayo lixikmatin xikmo baaliqatin xeel dheer yastaxiqu calayha uu ku mutaysanaya dushiisa alxamdu mahad e, alxamd mahad uu ku mutaysanaya alxamda bal zacama wuxuu sheeganayaa ana daalika arrintaa wax ka jira inaysan jirin xukun alla ma aha qadar alla ma ahay leeyihiin anna daalika arrintaa limashii'atin waa doonid mashiicad oo mujaradatin mujarad ah waa wax layska doonaye xukun alle iyo qadar alloo dhacaa maba jiro taa waa danniga xune la sheegaayo fadalika ka dannu aladiina kuwii malahooda waaye kafaruu gaaloobay fa waylun halaagna liladiina kafaruu intii gaalowda ayuu uga sugnaaday oo weelkaasoo min annaari naarta xaggeeda markaa ka ahaatay wa akharu annaasi dadka badankoodu yadunnuuna waxay u malaynayaan billaahi ilaahay danna sawi mala xun bay alla u maleeyaan fii maa yakhtasu bihim wixii xaggooda uu la khaalis noqday oe asagu ikhtisaaskii khaaska uu u leeyahay wa fii maa yafcaluhu waxa uu ku sameeyo biqayrihim qayrkooda intaasoo dhan waxay u malaynayaan danno xun oo aan markaa jirin walaa yaslamu kama badbaado min daalika arrintaa ilaa man carafa allaahu ilaa man carafa allaaha qofkii ilaahay barta maahane qofkii ilaahay dhabnimo u aqoonsada maahane waayo intaan ilaahay inaysan dhabnimo u aqoon waxaad ku fahmaysaa ilaahay bay mala xun malaynayaan in awooddiisu awooddiisuaysa waxba ku socon in rasuulkiisuusan u gargaari karin waxyaabo badan oo noocaas oo kale ah wa akharu annaasi dadka badankoodu yadunnuuna way malaynayaan billaahi ilaahay bay u malaynayaan danna asaw'i mala xun fii maa yakhtasu bihim wixii xaggooda uu khaas kala noqday iyo wa fii maa yafcaluhu wixii uu sameeyey ama uu ku falay bihayrihim hayrkooda walaa yaslamu mana ka fakan oo kama badbaadin min daalika arrintaa malaha xunee ilaahay la maleeyo ah ilaa man carafa allaaha qofka ilaahay aqoonsaday maahane wa asmaa'ahu iyo magacyaalkiisa wa sifaatihi iyo sifooyinkiisa wa muujiba xikmatihi xikmadiisa waajibnimadeeda iyo wa xamdihi mahadiisa fal yactanni ha u dhugmo lahaado ha baraarugo oo ha kasma lahaado allabiibu ninka labiibkee caaqilka ah annaasixu naasixee dadka u naseexeeya linafsihi naftiisa u naseexaynaya bi haada arrintaa iska ilaaliyo arrintaa ha u dhugmo lahaado ha iska fiiriyo walyatub ha u soo laabto ha u towbo keeno ilaallaahi ilaahay xaggiisa qof kastoo danni xun ilaahay u qaaday waliyastakfirhu haka dembi weydiisto ilaahay min dannihi melihiisii xumaa oo birabbihi rabbigii uu maleeyey danna saw'i malaha xun taana ilaahay ha uga dembi dhaaf weydiisto walow fatashta haddaad baarbaarto oo aad fatashto man fatashta qofkaad fatashtood fiir fiiriso ra'ayta waxaad ka arkaysaa cindahu agtiisa la ra'ayta waad arkaysaa cindahu agtiisa waxaad ka arkaysaa waa qof kastoo aad fatashtood baarbaarto la ra'ayta cindahu agtiisa waxaad ka arkaysaa tacannutan tacannud baad ka arkaysaa cala alqadari qadarka inuu ku madax adkaanaayo qof kastoo aad fiirfiirisood baarbaarto waxaad arkaysaa tacannutan madax adayg cala alqadari qadarka dushiisii waa malaamatan malaamad iyo dagaal lahu qadarka inuu ka hor imaanayo wa annahu kaana inuu yahay wa annahu asagu kaana inuu yahay yanbaqii mid u habboon an yakuuna kadaa wa kadaa saa iyo saa inuu ahaado saan inaysan noqon oo ay saa noqoto ama saa iyo saa an yakuuna kada wa kada inuu ahaado fa mustaqilun ha yaraysto wamustakfirun ama ha badsadee wafattish baarbaar marka nafsaka nafsadaada naftaada u kuurdal oo fiirfiiri hal anta saalim maka badbaaday intaa waxaa la soo sheegay oo dhan mid ka fakaday oo ka badbaaday ma tahay fa in tanju haddaad ka badbaadda minhaa xaggeeda tanju waxaad ka badbaaday min dii cadiimatin mid wax weyn u saaxiib ah dembi aad iyo aada u weyn ayaad ka badbaaday wa ilaa haddii kale oo dannigaa xun aadan ka badbaadin fa innii anigu buu yidhi ibnuulqayim oo qoray qoraalka laa ukhaaluka kuu malayn maayo naajiyan mid cadaabka alla ka fakanaya inaad tahay isbaarbaar adi wafatish fatish wafattish fattish nafsaka nafsadaada macnaha baarbaar hal anta saalim inaad tahay mid saalim ahoo waxaa ka badbaaday danniga xuni ilaahay loo qaado inaad ka fakatay iyo in kale isbaarbaar fa in tanju haddii aad ka badbaaddood ka fakato minhaa xaggeeda tanju waxaad ka badbaaday min dicadiimatin wax weyn baad ka badbaaday wa ilaa haddii kale fa innii anigu laa ikhaalu ka dheh ku malayn maayo naajiyan ku badbaaday oo fakaday inaad markaa tahay mid cadaab ilaahay ka korayoo ka fakanaya inaad tahay ma kuu malaynaye ibnuulqayim baa isagoo fasiraaya addaaniina billaahi danna saw iyo aayaddaa kale maqaalkaa noo qoray baabu maa jaaa wixii ku yimid buu baab u yahay wixii ku yimid fii munkiri alqadari qadarka qofka inkira qadarka ilaahay inkiritaanka la inkira wixii ku yimid baab u yahay oo min alwaciidi ashadiid qaala ibnu cumar wuxuu yidhi waladii macbuudkii baan ku dhaartay nafsu ibni cumara ibnu cumar nafsadiisa biyadihi gacantiisa ay ku jirtee low kaana low haddii kaana uu ahaan lahaa liaxadihim midkood milu uxudin jabalu uxud oo kale dahaban oo dahab ah uma anfaqahu uu ku bixiyo fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa uu ku bixiyo ku sadaqeeyo maa qabilahu allaahu minhu ilaa ka aqbali maayo xataa yu'mina bilqadari ilaa qadarka uu rumeeyo ilaa qadarka uu rumeeyo ilaahay ka yeeli maayo subxaanahu wa tacaala uma istadalla wuxuu deliilsaday biqowli اlnabiy nebiga qowlkiisa sala allahu calayhi wasalam uu yidhi aliimaanu iimaanku waxa waaye an tu'mina biاllaahi inaad ilaahay rumayso wa malaa'ikatihi malaa'igtiisa wa kutubihi kutubtiisa wa rusulihi wa rusulihi rusushiisa walyowmi alaakhiri iyo maalinta aakhiro wa tu'mina inaad rumayso bilqadari qadarka khayrihi iyo wa sharihi shartiisa khayrkiisa iyo shartiisa inaad rumayso waaye iimaanka marka intaba haddaadan qadarka aaminsanayn mu'min ma tihid waay qof hadduu saas ahaynna wax allaala wuxuu bixiyo sadaqo ah xataa midlu uxud oo dahaba ha noqdee ilaahay ka aqbali maayo rawahu muslim baa xadiidkaa wariyey وعن عبادة بن صامت أنه قال cubaada wuxuu ku dhahay libnihi canugiisa yaa bunaya wiilkaygiiu innak adiga lan tajid ma heli kartid ma helaysid tacma aliimaani iimaanka dhadhankiisa xataa taclama ilaa aad ogaato anna maa asaabaka wixii ku asiibayna lam yakun inaysan ahayn liyukhti'aka kuwa ku gafaaya wamaa akhta'aka wixii ku gafana lam yakun inaysan ahayn liyusiibaka kuwii ku asiibi lahaa ilaa heerka aad ogaato tacmal iimaan ma helin iimaan haddaad haysato xataa dhadhankiisii macaankiisa weli ma dhadhaminin waayo samictu rasuula allaahi baan ka maqlay sala allahu calayh wasalam yaquul asagoo dhahaya ina awala maa shaykan ugu horeeyey khalaqa allaahu ilaahay uu abuuray alqalama qalimka waaye fa qaala lahu wuxuu ku yidhi ilaahay qalinkii uktub qor fa qaala wuxuu dhaha rabbi wamaada aktubu maxaa qoraa rabbiyow maxaan qoraa qaala wuxuu dhahay ilaahay uktub qor maqaadiira kulli shayin shay kasta maqaadiirtooda iyo dhicitaankooda qor xataa taquuma asaacatu ilaa saacadda qiyaamo ay dhacdo yaa bunayo wiilkaygiiyo samictu rasuula allaahi ayaan maqlay yaquul asagoo dhahaaya man maata qofkii dhinta calaa hayri haada asoon arrintaa aaminsanayn macnaha calaa hayri haada kaa kayrkiisa ku dul dhinta falaysa minnii aniga mid ma aha wa fii riwaaya liaxmed waxay ahayd ina wala maa shaykii u horeeyey khalaqa allaahu tacaala ilaaha sarreeye uu khalqay alqalama qalamka waaye faqaala lahu wuxuu ku yidhi uktub qalamow wax qor fajaraa wuu socday wuu qoray fii tilka asaacati saacadda ayada laga bilaabo bimaa huwa kaa'inun wixii ahaanaya ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamo wa fii riwaayatin warin kale waxay ahayd oo liibni wahbin qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi faman lam yu'min qofkaan rumaynin bilqadari qadarka alleh khayrihi wa sharihi khayrkiisa iyo shartiisana axraqahu allaahu ilaahay wuxuu ku gubaa kaa binnaari naar buu ilaahay ku gubayaa subxaanahu wa tacaala macnaha naartuu gelayaa qof kasta oo qadarka ilaahay aan aamin shartiisa iyo khayrkiisa wafi lmusnadi musnadka iyo sunan abi daawuud waxaa u sugnaa iyo wsunan sunankii abi daawuud can ibnu daylamiy qaala inuu yidhi ataytu ubay ibnu kacab ayaan u tegey faqultu waxaan ku idhi fii nafsii nafsadayda shay-un shay baa ku sugan ubay ibnu kacabow shaygaasoo meel qadari qadarka ah waxbaa qalbigayga soo galgala waxaan ama iska dhacaa amuusan qadar ahayn fa ii sheeg bishayin shay daawo isii waayo lacalla allaaha ilaah uu mudan yahay yudhibuhu inuu iga bixiyo ama ka tagsiiyo min qalbi qalbigayga daawuu raadinayaa fa qaala wuxuu dhahay ubayeedna kacabna low anfaqta haddaad bixiso midla uxudin jabalu uxud wax la mid ah dahaban oo dahab ah maa qabilahu allahu minka ilaah kaa aqbali maayo xataa tu'mina bilqadari ilaa qadarka aad rumayso oo wataclama aad ogaato anna maa asaabaka wixii ku asiiboo kugu dhaca lam yakun liyuqti'aka maba ku gafi lahaanba wixii kugu dhaca ma ahaynba kuwa ku gafaa lam yakun liyukhti'aka wamaa akhta'aka wixii ku gafana lam yakun liyusiibaka ma ahaan lahayn kuwa ku asiibi lahaa wixii ku reed mara oo ilaahay kaa badbaadiyo maba kugu dhici lahaynba waa laysoo gurmaday iyo saanaa la yeelay iyo hebela saa yeelay iyo ma jirto wixii kugu dhacana haddaan saa yeel laha haddaan yeel laha ma jirto wixii kugu dhaco makaa dhinac mari lahayn wax kastoo la sameeyo wixii aan ku asiibinna maba kugu dhici lahayn si kastoo loo dadaalo lam yakun liyusiibuka walow midta haddaad dhiman lahayd calaa hayri haada arrintaa kayrkeed haddii aad ku dhimatana la kunta min ahli nnaari ahlu naarkaad ka mid tahay macnaha adoo waxaan aaminsanayn qadarka haddaad ku dhimato la kunta waxaad noqonaysaa min ahli naar qaale wuxuu yidhi fa ataytu waxaan u tegay cabdullaahi bni mascuud wa xudayfata ibnulyamaani wa zayd ibnu haabit fa kulluhum dhammaantood xaddaanii bimili dalika arrintaa oo kaley iiga sheegeen can ilnabiyi sala allahu calayh wasalam waa isku mid mid kasta jawaab gooni ah oo tiilee ah oo asaga oo ka gedisnayn oo isla jawaabtii ah yuu mid kasta isiiyey siiyey xadiidun saxiix waay rawaahu alxaakim ayaa ku wariyay xadiidka fii saxiixihi saxiixiisa xaakim baa xadiidkiisa ah ayaa saxiixiisa markaa ku wariyey baabu maa jaaa fi lmusawiriin dadka musawiriintae wax musawira wixii ku yimid ayuu baab markaa u yahay baabu maa jaaa fi lmusawiriin macnaha min cadiimi cuquubati illaahi lahum ilaahay ciqaabkiisa weynaanta ay leeyihiin iyo cadaabka alle ay leeyihiin dadka musawiriinta ah ayaan haddana geli doonaa laakiin meesha aynoo joogto bilahi towfiiq wallahu